ama bacd cashirkana waa kii boqol iyo toddobaad ee ka mida min riyaad الصaalixiin min kalaami sayid اlmursaliin salى اllah عalayh ali waslm baabu ma yaquuluhu bacda taqmiidi almayit wuxuu baab yahay ruuxa muslimka wuxuu odhan lahaa markuu meydka indhaha iskugu laabo taqmiidu اlmayiti ay taqmiidu basari اlmayit baa loo jeeda meydka araggiisa marka la isku laabo indhaha iskugu qabatee taagnaa wixii aad odhan lahayd can ummi salma radi allahu tacaala canha qaalad waxay tidhi umu salma min ummahaati اlmuminiin dakhala rasuulu اllahi sala اllahu alayh ali wasalam rasuulka ilahi baa u soo galay calaa abi salama ayuu nabigu u soo galay waqad shaqa basaruhu asagoo araggiisu taagmay shaqa basaruhu shaqa hadda waxaa loo jeedaa markaad indhaha taagto oo hal meel ku taagto oodan ka soo laabi karin ayaa shaqiga la yidhaahdaa indhuhu markay taagmaan hal meella aad ku fiiriso adoon soo celinaynin ishoon meel kale eegaynin yaa shaqa basaruhu la yidhaahdaa waqad shaqa basaruhu asagoo indhihiisu taagmeen oo yn soo laamaynin fa aqmadahu markaasuu nabigu indhihii u laabay indhihiibuu u laabay taagnaa uma qaala subano wuxuu yidhi ina aruuxa naftu idaa qubida haddii la qibdado la qaado malakulmowd uu la wareego xagga allana loo sii qaado tabicahu basar araga ka tabatago ruuxdii nafti sii socotay baa araggu fiirinaya fadaja waxaa qayliyo aad u baroortay naasun dadoo min ahlihi ahli abi salama abi salama xigtadiisii xigaaladiisii ah fa qaala subanu wuxuu idhi laa anfusikum naftiinna hahabaarina hays habaarina ilaa bikhayrin khayr waxaan kahay naftiinna ugu ducaynina faina almalaa'ikata malaa'igta ilaahay yu'amminuuna way aaminsan aamiin bay u dhahaan calaa maa taquuluun waxaad odhanaysaan waxaad ku ducaysataan bay aamiin ka odhanayaanoo aamiin ugu jawaabayaan ee waxaan khayr ahayn ha ku ducaysaninoo markaad ooyeysaan ha sheegina uma qaala subanahu wuxuu ihi allahuma qfir liabi salama ilaahu abi salama u dembi dhaaf maxalushaahidku waa intaan dambe markaad meydkan dhahaskugu laabto waad u ducaynaa ducaysaa sunnaa allahuma qfir liabi salama ilaahw abi salama u dembi dhaaf warfac koryal darajatahu darajadiisiiyo meeshuu tagahayana fi lmahdiyiina intii la hanuuniya dhexdooda dadkii hanuunsanaa ee muslimiinta ahaa ilaahw ku boos ka dhig xaggana darajada sare meeshay geleen geli oo jannada ah jannadaasna darajo sare allow ka siiway warfac allow korya darajatahu jannadiisaa loo jeedaa iyo meeshuu ka degahaya jannada filmahdiyiin intii la hanuuniya muslimiinta muminiinta loo jeeda wahlufuu allow ku siisin fii caqibihi tarankiisi iyo warasadiisna filhaabiriin ay filbaaqiin filbaaqinhaabirku hadda albaaqi baa loo jeedaa yacni nabigu wuxuu u jeeda calayh isalaatu wasalaam ilaahu abisalem u dambidhaaf waa yidhi kow ilaahu darajadiisana kor ka yeelo meel sare jannada ka deji oo inta hanuunsan ay degaan midda labaad ilaahu ku siisin xidhibtiisana oo dadka dhiman ka baqiyada ilaahu ku siin si wanaagsan u maamul khalafa yakhlufu khilaafatan waa marka ruuxii horee tegee dhintay ka ka dambeeyahay uu si wanaagsan u agaasimo u maamulo dadka lagaga tegay abubakr radi allahu tacaala canhu maadaama ummaddii nabi maxamed lagaga tegay oo u noqday mas si wanaagsanna u maamulay saasaa khaliif loo yidhi maamulkiisa loogu magacaabay khilaafo wklf allow ku maamulo ku sin weeye ama oga dambee fii caqibihi warasadiisana filkhaabiriina inta hadhay ay filaakhirina oo filbaaqiin inta dhimanee muslimiinta ana warasadiisa ka midka ana allow si fiican ku maamulo wanaag ku maamul weeye oo asagii ku siisanoo badel u noqo wqfir lana allow noo dhaaf annaga iyo walahu abi salama ya rab alcaalamiin wafsax lahu alla u waasici fii qabrii qabrigiisa alla waasici ha ku cidhiidhiyen wanawir lahu alla u nuuri fiihi fi lqabri rawaahu muslim baa xadiidka wariyey taqmiidku indhalaabidu wuxuu noqonayaa bacda almowt ruuxu markaad hubsato inay naftu ka dareertay oo ruuxdu baxday ayaad indhaha u laabaysaa sababka indhaha loogu laabayana xoogo foolxumaa ku jirta foolxumaa ku jirta oo ruux lama fiirin karo ruuxa soo booqda ama tacsiyeynaya ama raba inuu ama wejiga ka dhunkada ama ubad ku qanco ma eegi kara indha taaganoo markaa jirdacan bacda alwafaat walmowt baana ruuxa loo indha sunanka waa inaga ku maray axad saalixiin ayaa markuu nafbax indhaha taagahayaybaa nin ahalkiisa indhaha u qabtay jow isagoo naf bixin buu indhaha u laabay oo naftu weli ka dareerin habeenkii dambuu ku riyooday oo yidhi wixii aan la kulmay waxaa iigu daraa oo aad ii dhibay anoo nafta dareerin baad indhaha ii laabtay marka waa halis wey aad iskaga ilaaliya marka ruuxa indhaha u laabaysaan hubsada inay naftu ka dareertay xalmaridada iyo meelaha laga hubsado naftu inay baxday markaad hubsata kadib baad indhaha u laabi kartaa asagoo naftu ka dareerin haddaad indhaha laabto xoogow tacdiib iyo dhibid bay asaga ku tahay naftiisii iyo malaggiis la tagay wuxuu eegayaa welina ruuxii ma dareerin raaxayna u tahay eegmadaasi markaad celiso marka inaad ciqaabto aad sujuubtay ood cadaadisay bay noqonaysa saasana ruuxa muslima loogu ducaynayaa asaga ilahay inuu u dembi dhaafo darajadiisa ilaahay kor ka yeelo dadku ka tagayna ilaahay subxaana wataala ciidan alla u bixiyo ciidan alla u bixiyooo si wanaagsan u dhaqo u maamula saasaa la doonaya sidaa unbayna indhahu u taagmayn nabigu wuxuu indhahu taagmayn waa inoo sheegay wuxuu naftu markay baxdo ay dhaqaaqdo ayay indhuhu eegayaan indhuhu eegayaan ilaahay baa awood gelinaya jidhka nafti tagtay ay ku sii eegaan ay ku fiiriyaan halkaa waxaa ku jira marka masaladii caqadigeeda laisku khilaafaye mowdku macadanba mise waacidaanba midna ma aha xadiidku siduu tilmaamay cadam maxaa laga wadaa yacnii ma shay la waayahaya shay jiray oo isu beddelaya la'aan iyo waayitaan iyo waxba yahay miyaa mowdku nolol baa jirtay noloshii baa la waayaya saasaa cadamka laga wadaa icdaamkuna waa shay jiraoo adugu aad baabi'iso lama waayin laakiin waa baabi'in adaa wax sheegay baabi'inaya labadaa midna ma aha sida xadiidka ka muuqata waa masale khilaafi fi alcaqiida xadiidka waxaa ka muuqata mowdku inuu yahay cilaaqada iyo xidhiirhkii ka dhexeeya nafta iyo jidhka ayaa la kala goynaya waxaa kala go'aya oo kala tegaya jidhkii iyo jismigii oo gooni ah iyo naftii iyo ruuxdii baa kala go'aya xidhiirhkaa markuu kala go'o waxaa dhachaya wixii geeri iyo mawd la odhan jiray soo ma aragti ina aruuxa idaa qubida naftaa la qaadaya jirkii waa joogaa naftii haddii la qaaday maxaa raacay tabicahu lbasar naftu marka waxay ahayd makhluuq jira iyo awood madax bannaan oo jidhka gooni ka ah boodhigaadan iyo jismigaadan waa gooni turaab baa laga abuuray madax bannaan ruuxduna waa min amri rabbi waa cilmi gooni ah labadaasa xidhiidh ka dhaxeeyey xidhiidhka wada shaqaynta ahaa ayaa go'aya markuu go'o nafti meeshii rabbi ugu talagalaya aadaysa jirkana meeshuu ku soo harahaya kala go'aasa waxaa la yidhaahdaa almowt awoodda marka naftii oo baxday baa indhuhu haddana ku sii eegayaa ee jirka ku dambaysay waa min cilmi اlghayb wadaadu waa ku wareereen waxaad idinku fahmi kartaanna ma aniguna ma fahmi karo waa khasaaista ilaahi subxaana wa tacaala nafti noolida keenaysay ee lagu noolaa ee shirku ku shaqaynaya dhan baxday tagtay ina ruuxa idaa qubida araggii baa ka daba tegaya awood yar oo jidhka ku dambaysaa uu indhuhu ku shaqaynaya kuna arkahaya nafta la sii wado halkaasna ruux kasta u dambaynaysa unbaa loo indha caddayn doonaa marka waa in loo diyaargaro ilaahay laga cabsado beenta iyo barobagandada bilaashkaiyo adduunyadana aan lagu kadsoomin lagu talagalo loona diyaargaroobo hawsha ayada baabu maa yuqaalu cinda almayit maa yaquuluhu man maata lahu mayit wuxuu baab yahay wixii la odhan lahaa cinda almayit ruuxa meydka agtiisa haddaad timaado wixii aad odhan lahayd wamaa yaquuluhu man maata lahu mayit iyo ruuxii laga dhintay ee walaalkii iyo ahalkiisi geeriyoodeen wuxuu ku ducaysan lahaa can umi slm radi allahu tacala canha qaalat qaala rasuulu اllahi sal اllah alay wasalam idaa xadartum اlmariida ruuxanuusan haddaad u timaadanoo soo booqataan aw ilmayita waa shaku raawi sawaabkuna idaa xadartum اlmayita riwaayad kalea jasmiyey imaamkuna wuu sheegi doonaa idaa xadartum اlmayita mid nafbaxahaya haddaad timaadaan ama meydba u timaadaan faquluu khayran khayr dhaha dadka ahalka khayr ku dhaha idinku khayr ku ducaysta isaga khayr ku sheega fain almalaaikata malaaigtu yuaminuuna aamiin bay u odhanayeen calaa maa taquuluun waxaad leedihiinoo hadal ama duca ah qaalad umu salm waxay tidhi falamma maata abu salm abu salm markuu dhintay wadaadkii hadda nabigu moxamed sal l slam ay ahalka ahaayeen xagga nugmada walaalaha ku ahaayeen weeye markuu dhintay ataytu nabiya nabigaan u imid sal l slam faqultu waxaan dhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ina aba salamata qad maat abu waa geeriyooday qaala nabigu wuxuu ihi quulii waxaa tidhad ku ducaysataa allahuma kfir lii walahu ilaahu aniga umusalama ii dhaaf addoonka abusalama iyo zawjkeedana alla u dhaaf wa acqibnii minhu allow iigu bedelo cidhib iiga dhig minhu min abi salama cuqba xasan cidhib wanaagsan ilaahow ahal ii bixi weeye islaan iyo dad wax itara oo i garab istaagoo boosku ii taagnaa abu salama istaago ii bedelo oo ka khayr badan wacaqibnii ilaahu iigu cidhbi yani iigu badel minhu ay min abi salama cuqbaa cidhib xasanatan wanaagsan badel khayr qaba allow iga sii wey faqultu sida baan dhibay tiri sida ku ducaystay ducaduu nabigu ii sheegay allahuma akfir lii walahu waacaqibnii minhu cuqba xasanaan ku ducaystay markuu abu salama dhintay faacaqabani illaahu ilahay wuxuu iigu bedeloo bedel iiga dhigay ama cidhib wanaagsan man huwa khayrun lii minhu man duul huwa asaguba khayrun lii iiga khayr badan aniga minhu min abi slm muxamada sal اllah alي waslm nabi maxamed ilahay ugu badan nabiga waagi damba umu salma guursaday oo carruurtii la koriyey oo garab u noqday markuu nabigu soo doonay ee damcay inuu guursado kaytinabi allow saddex arrimood oon ahay iidah iska kaydaha i guursanin waxay tihi midda koowaad waan weyn habar baan ahay waa duqoobay nin raga waxba uguma fili nabigu wuxuu hi anuguba oday baanay cirrada igu talla soo ma aragti taas saasuu nabiga uga jawaabay waxay tihi midda labaadee nabi allow aanaan kule iddaa inaan ku dhibo ma rabee war masayr badnahay islaan masayr badan baan ahay masayrey aduguna haween badan baad qabtaa nabi la dhibayna haddii khatarteeda ay leedahay nabigu wuxuu hi baan baryaa masayrka waa lagaa sii qaadahaya nabigu ilaahay u baryey weliba maslan mayse masayri caaisha iyo baa kici umu salm waa laga siibay gabdhihii qurayshiyo dumarka u masayr badanna way ahaan jirtay waa la yaqaanaa fi taariikh taana anaa kaaga ducayn buro way kaa tegi xednabelo qodob kalaa i hadho asaguna khatar hee maxasii carruur baan wataa ragguna haweeney carruurjihiisu rimoodh la wadata ma jeclo waan kugu dhibi rifaad bay kuu geenahayaan nabig wuxuu hi waa carruurtaydii carruurtaadu waa carruurtaydii waa walaalkii caruurtiisii dada waan isla egnaaba waan kaa weynahay maxaa soo haday masayrka bulba alla ka siinaya saddexda qodob ay ku cudurdaatay nabigu qaabkaas uga jawaab kadib wuu guursaday wayna mahadin jirto aad bay uga mahadsheegin jirto suubana sal ly slam muxamadan baa ilahay ugu badda rawaa muslim hakada muslim baa sidaa xadiidka ku wariya oo ah idaa xadartum lmariida aw ilmayita shakuraawigaasuu ku wariya idaa xadartum lmariida aw ilmayita cala shak raw abu daud waayruhu almayita bilaa shakin abu daud laakin wuxuu ku warshaa almayita bilaa shakin marka ismana diidhayaano almayita waa ruuxa ilgeeriyaadka leh almaridana waa xanuun geeriyaad baa laga wadaa isma diidayaan marka shaygu markuu ku dhowaado meeshii loo socday waa lagu idlaaqaa wa canha can umi sal radi allahu tacala canha samictu rasuul اllahi sal slam yaquul maa min cabdin addoon ma jiro tusiibuhu ay ku dhacayso musiibatun aafe iyo balaayo oo fa yaquulu yidhaahda inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun inna lilah annagu ilaahay baan u nahay o ilaahay baa nalow milki iyo boqortooyo iyo maamul iyo tasriif allaanu u naho cid kaloo na xukunta ma jirto wa inna ilayhi raajicuun asagaanu u laabanayna asalla asagaana abuuroon nimid intaan noolaana asagaana maamulayoona ku taagnayn hadday tiisi timaadana asagaan mudanayna bilow iyo dhammaadba allay ku dul wareegaysaa waxbaan ka bood hadday taayadu timaado xasaan baan u jeedaa allaahuma ajirnii fii musiibatii allow iga ajirsii iga hawaabi musiibada igu dhacday wahluf lii allow igu bedel minha min almusiibati khayran minha khayran wax ka khayr badan saa ninka ina llaahi وina ilahi raajicuun allahuma ajirnii fii musiibatii wاkhluf lii khayra minha ilaa hadduu sidaa ay jirta addoonku sidaa ay yidhaahdo ajarahu اllahu subxaanaه wa tacaala fii musiibatihi musiibadii kugu dhacday ilahay baa kaa ajirsiinay intay doona hala ekaato dhibaato far ku jabtaa allah ka dhigay ciddo ku jabtay il saxar kaa gaadho xanuun waakhlafa lahu khayra minha musiibadii wax ka khayr badan xagga aakhari iyo xagga rabbi siinaya qaalad waxay tidhi umu salm falamaa abu salama markii la oobsado xijaabtay qultu waxaan ku ducaystay kamaa amaranii rasuulu llahi sal lay salam siduu rasuulkii ku ducaystay faakhlafa allaahu lii ilaah wuxuu iigu bedelay oo bedel iiga dhigay cidhib wanaagsan khayran minhu abi salm wax ka khayr badanoo rasuul rabbi iigu bedelay rawaahu muslim wacan abi muusa alashcari radi allahu tacaala canhu marka ducooyinkaas qaabkaa ayaa la doonayaa haddaa adugu musiiba kugu timaada iyo haddaad ruux muslim oo xanuunsanayo warfaadaya u timaadaba sidaasaa lagaa doonaya wacan abi muusa alashcari radi allahu tacaala canhu ana rasul sal slam qaal idaa maata walad lcabdi addoonka muslimka ubadkiisu hadday geeriyoodaan idaa maata walad lcabdi addoonka ilmihiisu hadduu dhinto ubadka kaa leedo ama ilma kaa dhinto riwaayada ibn xibbaan ida maata walad اlcabdi اlmumini adoonka muminkaa ilmihiisii ubadkiisii baa laga hadlaya qaal allahu tabaaraka wata ilah wuxuu odhanayaa limalaa'ikatii ku odhanayaa qabadtum walada cabdii riwaayadii axmed iyo khayrkii yaa malaka اlmowt qabadta walada cabdi ya malaka اlmowt malaa'igta laga hadlaayo waa malaa'ikaة almowt aw اlraxma aw اlcadaab malaa'igtii uun nafta siibaysay iyo tii la wareegaysay n soo maray malkumodku naftu buu oo jirka ka soo soocaa markuu soo siibo malaa'ig kale wareegta isagoo naf ma sii qaado malakulmowt cirna lama aado hoosna lama aado haddii hoos loo sii qaadayo haddii cir la aadayba shuqul asagoo kumalaa xilkiisu waa in jidhkaas iyo naftaani uu kala siibo oo uu soo dhigo intuu markuu asagu soo siibana malaa'ig kalea sugayso oo u haysato oo quruxsan oo malaa'ikatu raxma ah hadday naftu hadday naf xun tahayna malaa'ikatulcadaab baa sugaysa iyagaasaa la wareegaya waa laba kale ciidan isku baab ma aha qaala allahu tabaaraka wa tacaala limalaa'ikatihi marka malaa'igta nafta qibdoota waa malakulmowt weeye isagaa loo jeeda riwaayad axmed baana caddaysay yaa malaka almowt qabadta cabdii walada cabdi cafu ilahi wuxuu ku odhanayaa isagoo og bahda oo laga wado xog ogaal rabbi inuu u yahay hawshay sameeyeen baa loo sheegaya qabadtum waxaad qibdootay bicna waxaad saarteen ood la soo wareegteen ood jidhkii ka socdeen ood soo bixiseen walada abdi addoonkayga ilmihiisii baad nafti ka qaadeen wey ay qabadtum ruuxa aw nafsa walada cabdi macnuhu waa sida fa yaquuluuna waxay odhan nafta soo siibtay nacam ilaahu ahaa xilkii waanu qabanay adaana noo idma haddee fa yaquulu qabadtum amarata fu'aadihi beerkiisa midhiisii baad soo siibteen addoonkayga beerkiisi midhiisii baad soo siibteen yani ilmuhu beerku ku yaalaa aad baa qalbiga looga jecel yahay walad waalidku waxaa ilmihiisa inuu naftiisa ka hormariyo oo naftiisa huro ilmuhu marka meel adag ayuu kaga yaalaa oo ubadka ee waalidiinta kaga yaala tabatum waxaad qibdooteen addoonkaygii nafti ilmihiisii naftiisi maydan qaadine midhihii iyo meesha uu ka danqanaya baad goyseen malaa'igta hawsha qabatay baa loo sheegayaa xanuunka iyo laxawga ay leedahay hawshaas ee ay ku leedahay waalidkii hooyii aabba ku leedahay fa yaquul waxay odhanayaan nacam ilaahay waa sidaa aad sheegtay fa yaquulu maada qaala cabdi idinkoo addoonkayga mu'mankaa ilmihiisii nafti ka qaaday oo wadnaha gooyay muxuu yidhi fa malaa'igtu waxay odhanayaan xamadaka wastarjaca allo waa kugu mahadiyay waana kuu soo noqday addoonkaadi wastarjac bimacnaa qaala ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun istirjaaca kaasaa laga wadaa xamadaka waa kugu mahadshay oo alxamdulilah calaa kulli xaal buu yidhi wastarjaca waana kuu soo noqdayoo inuu adiga ku mudan yahay buu addoonkaas sheegay waa isdhiibay fayaquul llahu tabaaraka wa tacaala ubnu licabdi addoonkayga u ka geeriyooday baytan fi ljanna guri jannada ka mida udhisa guri jannada oga dhisa cafwan wasamuuhu ku magacaaba guriga asaga ciwaan iyo halkudhag waxaad oga dhigtaan bayt alxamdi gurigii mahadinta gurigii mahadda magaca ku magacaaba rawahu tirmidi waqaala xadiiun xasan waa xadii xasana buu tirmidi yidhi ibni xibbaanna uu saxiix yeelaa ninka la yidhahda abu xaatim alraazi fi ljarxi watacdiil wuxuu ku sheegay taabiciga xadiidka ka qaadanaya abu muusa inuu mursal yaho waxba uusan ka maqlin buu sheegaa lagumana raacin idan waa xadiid aad iyo aad culus weeye ruuxa addoonka muminka haddii dhibaato ku timaado ama ubadkii uu mid ka mida ka dhinto inuu sidaa yidha doonaya ilaahay u mahadnaqo alxamdulilah calaa kulli xaalin yidhaahdo ina lilaahi wa ina ilaa raajic ilah isu dhiibo ina lilaahi maa akhad walahu maa acطa wakullu shayn cindahu biajalin musama sidii nabigu u sheegay gabadhiisa zaynab sidaasaad ku ducaysanaysaa qado qadaran weeye horaan buu iman lahaa shay walba madal buu leeyahay adugu marka waxaad u waalata ama aad u qaylida ama aad u oydo ama aad u baroorato isu kharibto meesha ma yaal ama yaraan buu lagu oofsan lahaa ama weynaan xilliguu rabbi ugu talagalay buuna baxay aduguna lagugu imtixaanay gegsi iyo dulqaad baa lagaa rabaa iyo baryo wanaagsan iyo gobonnimo وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى maa licabdi اlmumin addoonkayga muminka ooma ahanin cindi agtida ooma yaallo jazaaun abaalmarin iyo hawaab idaa qabadtu haddaan qaado oon safiyahu ay xabiibahu kuu jeclaa maa licabdi اlmumin addoonkayga muminka ooma ahanin cindi aniga ooma yaalla jazaaun abaalmarin iyo hawaab idaa qabadtu safiyahu markaan qaado kuu jeclaa aan qibdoodo oo min ahli dunya dadkii dunyada ku noolaa ah ifka joogay uma اxtasaba uu ajir gurubsado uu sabro ixtasabu ay sabara wey ila aljanna waxaan janna ka ahayn ilahi wuxuu leeyahay addoonkayga mu'minka ah haddaan musiibo ku imtixaano hooyadii aabbihii walaalkii ruuxuu jecelyahay saaxiibkii walaalilaahi ah ubaduu dhalay safigu marka waa ruuxii aad maxabada iyo kalgaclada u saafigaraynaysay wey wuxuu noqon karaa waxaad dhashay wax ku dhalay mid kula dhashay saaxiib lilaahi walaal oo aad iyo agtada qaali ku ah ayaa loo jeedaa haddaad ku sabirto waxaan janno ahayn abaal ooma aha buu ilah yidhi subxaana wa tacaala rawahu lbukhaari وcan usaamة bna zayd radi allahu tacaala canhu radi allahu tacaala canهuma qaal arsalad waxay dirtay xadiika wayna soo maray xadiidka wayna soo maray arsalad waxay dirtay ixdaa banaati الnabiy nabi maxamed gabdhihiisii mid ka mid ah waa gabadhii zaynab lo odhan jiray ilaahi rasuul bay u fariin dirtay tadcuuha iyadoo u yeedhaysa oo watukhbiru u sheegaysa anna sabiyan laha wiil yaro dhashay aw ibna ama wiilay dhashay fil mowti inuu geeriyoonayo markaa uu xaraarugayo uu nafbaxaal yahay anaga soo maray riwaayada saxiixada inay ahayd gabadh zaynab waxaa ka dhimanayay gabadh bay ahayd umaama loodhan jiray umaama binta abilcaas weeye xadiidka meeshayna kusoo marray baan hawshaa ku sharxay faqaala lirasuul rasuulku wuxuu ku yidhi sal ly slam irjic ilayha ninkii fariinta waday ee yidhi zaynab baa nabi allow ku jiri ii imow wiilkii ama gabadhii aan dhalay baa naf baxaysiyey isoo booqa aabbow yuu nabigu fariintan ku celiyey uu yidhi adigu fariinta iga qaad irjic ilayha ku laaba gabadhaydii zaynab ahayd fa akhbirha u sheeg inna lilaahi maa ahad nalama siin bay yidhaahdaan naftu iyo ruuxdu wayna suran tahay ee eh, waa laysa sureen laysma siinin bay yidhahdaan way ogyihiin waa ammaano ku suran la doonaa lagaala bixi laguma siinin adu ma lihid baad naftaada iyo jirkaada waxaa doonta adan ku samayn karin intaad dhakhtarka tarto gacanta hallagoy ma dhihi kartid waa xaaraan biijmaaci lmuslimiin maxaa y adu ma gacanta e maxay kugu tahay ammaano waxaad doonta kama samayn kartid meeshuu rabbi ha lagu bixiyo ama ha lagu gooyo unbaa lagu goyn karaa kitaab rabbi baa maamulay adugu ma maamushid mana lid waa lagu sudaye laguma laguma siinin ina lilaahi ma akhada ilaahay wuxuu qaataa asagaa iska leh walahu lilaahi maa acطaa wuxuu baxshana asagaa iska leh ilaahay wuxuu lahaan buu ceshaday wuxuu doonana asagaa bixiyo ku siiya wakullu shayin wax walbana cindahu alla agtii biajalin musaman madal iyo muddo magacaaban buu leeyahay xilli iyo mudduu leeyahay wax la hormarin karo ama la dibdhigi karo ma aha famuraa gabadhayda far buudo u sheeg faltasbir ha sabarto ha gegsato waltaxtasib musiibada ku dhacdayna ajr ilahay ha ka weydiisato wadakara tamaam alxadiid hadalka dheeraa'en soo mari ku celisay muttafaqun calayh kadibna nabigu uu tagay marka dambe markay ku dhaaratay oo innaga soo maray maxalushaahidku waa maxay hadalkaana la rabaa haddaad ruuxa nafgurmahaya u tagto oo warfaadaya ama argaxsan warkaanaad leedahay ina lilaahi ma akhada walahu ma acطaa wakullu shay cindahu biajalin musaman faltasbir war hebelow dulqaado ammaanow waxaan kugu ahaa isku mid baan waynu kala horaynaa wadkuwaana wada sugahayaa asagaabaa ilaahay u sakhiray war u kaadi ruux inaad waanisa lagaa rabaa u qalbi celiso aad musiibadu ruux markay ku timaado wuu khafiifaya ruuxu waa argaxaya kontaroolkaa dhumaya marka qalbitajin iyo waano ayaa loo baahan iyo naxariis wadakara wuxuu sheegay raawi waa usaama tamaam alxadiid muttafaqun calayh baabu jawaazi albukaa'i cala almayiti bihayri nadbin walaa niyaaxa wuxuu baab yahay jawaazu lbukaa ilmadoo la duuga inay bannaantay ilmo kaa timaadoo duugto ilmada inay kaa ood ilmayso ilin waa taqaanaan calalmeyiti ruuxu intaada oydu inay bannaantay bikhayri nadbin iyadoon ammaani jirin walaa niyaaxatin qayle iyo sawaxan iyo dhawaaqna uusan jirin waxaa la diidan yahay waa inaad dhawaaqdood qaylida waa niyaaxada baroorta iyo cod soo baxaa waa xaaraan cod iyo qaylo soo baxa xaaraan wey oo oohin iyo wuxuu noqdo nadbiguna waa dhawaqa ammaanta wata dhawaqa ammaanta wataa nadbiga la yidhaahdaa ruux maxaasintiisii baad sheegaysaa gebi buu i ahaaye qow buu i ahaaye cer buu i ahaaye tiir guri howlahaad ka sheeg wanaaggiisii iyo dadnimadii ruuxan markaad dhawaq iyo qaylo iyo oohin iyo baroor ku sheegto ayaa nadbiga la yidhaahdaa niyaaxaduna waa qaylo dhawaqa iyo baroorta aan wax ammaana wadanin marka habaar bay wadataba la hoogay wii la halmaanay tolaay kale inaan lo ogtaa waa xaaraan laakiin ilmada kaa imanaysa qalbiga ka timaada waa naxariis waa danqasho waa gacalnimo waa ahlnimo waa biniaadanimo iyo adoonnimo addoonku iyo biniaadanku waa dad jilicsan oo markay masaa'ibtu dhacaan ay dhacaan nuglaada danqada saa darteed ruuxay naxariistu ka tagto ama aan danqanin hebel bahal buu noqdaa la yidhahdo wuu bahaloobay wuxuu ka baxay bini'aadinimadkii ma naxo ma danqado ma naxariisto ruuxa noocaas wuxuu ka baxay khadkii iyo laynkii loogu talagalay basharka iyo aadamka ruuxa danqanaya ee naxariisanaya ilmaynaya ee waa xoogow naxariis baa ku jirta addoonnibaa ku jirta hawshii laynkii la rabay buu joogaa sheekhu wuxuu uhi waama aniyaaxatu baroorashadu iyo qayladu fa xaraamun waa shay xaaraana biijmac اlmuslimiin wasayaأtii fiiha waxaa ku iman doona baabun baa ku iman doona fii kitaab الnahyi kitaab اlmanaahi oo madax bannaan wixii rasuulku naga reebay ama alla naga reebay buu gooni sheekhu u sheegi doonaa oo kitaab u guntado meeshaasaan ku keeni doonaa buuhi in sha allahu tacaala waama albukaau ilmayntu bukaa huna waa ilin kaa timaada keliya wixii dhawaqa niyaaxo wey fajaءat axaadiiثun baa timid biالnahyi canhu ilintaa in la iska reebay iyo ilmayntan axaadiid baa ku timid wa ana almayitana mayidkuna yucadabu in lagu cadaabayo bibukaa'i ahlihi xigaaladiisu u oyda xigtadu hadday kuu ilmayso intay kusoo dul istaagto ama markay geeryadaada maqlaan ay ilmeeyaan in adiga lagugu dhibi adiga dhinta lagugu cadaabay axaadiid baa ku timid waayo axaadiistaasi mutaawalatun waa la fasirayoo macno saxa lagu fasiray mutaawala macnaha daahirka ay ku tahay waa laga leexshay lidaliilin baa looga leexshay raajixa oo macnaha keenaya wa maxmuulatun waxaa lagu xambaaroo lagu fasiray calaa man awsaa bihi ruuxii soo dardarma in loo ooyo hadaad tidhahda markaan dhinto ha laga ilmeeyo nin culus baan ahay nin laga aamusi kara ma allow sahal baa markuu dhinto sidii meel layskaga tuuraan oo laga aamusahay anagu waa in ilmadu isdaba marto oo baashu dareerto oo rag iyo dumarba culayskaygu ay soomaali dareento ninka hawlaha ka tago ninka loo cadaabhay ile dembiga qayb bu ku lehay saasay yidhaahdeen yaa lagu xambaaray wاnnahyu inamaa huwa nahyiguna wuxuu ku yimid bay ku fasireen culamada axaadiistaasi inamaa huwa can اlbukaaءi اladii fiihi nadb inamaa huwa wuxuu un ku saabsan yahay can ilbukaa oointii baa la yska reebay alladii booyintaasoo fiihi uu ku jiro nadbun ammaan ammaan tirin wax la sheegsheego aw niyaaxatun ama dhawaq iyo qaylo wixii qaylo iyo dhawaq iyo sawaxan ama ammaan ha wato ama hoogayaysi ha wato ama qaylo caadi ha noqda iyo caadi kulli xaaraan wey wixii ilmaduugid ah oo ilinkaa timaadaana wax culaysa malaa bali waa raxma weliba ammaanan wاdaliilu calى jawaazi اlbukaa'i oohintu inay bannaan tahay bihayri nadbin walaa niyaaxatin axaadiiun kaiiraة minha wuxuu yihi sheekhu daliilka tusaya oohinta aan wadanin is-ammaanid ama aan wadanin qayle iyo dhawaaq axaadiiun baa ku timid kaiiratun fara badan minha waxaa ka mid ah can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma ana rasul sl lay slam caada wuxuu booqday suubanuu sacad bni cubaada ayuu booqday alkhasraji sayid اlkhasraj wa macahu cabdiraxmaan bni cawf uu la socdo saxaabigaasoo xanuunsan ayuu nabigu booqday cabdiramaan baana la socday wasacnu waqaas zuhri baa la socday wa cabdulahi mascuud alhudali fabakaa rasuullah rasuulka ilaahay baa ilmeeyey falamaa ra'a alqawmu saxaabadii markay arkeen bukaa rasuulilaahi rasuulka ilahi oo ilmaynaya ayaguna waa ilmeeyeenoo ilintii baa ka qulqushay faqaala subanu wuxuu yidhi alaa tasmacuun may maqlaysaan ma waydan imaqlaynin nabigu wuxuu diidan yahay inay khalad ka fahmaan ilintiisa ama axaadiistii kalena soo hormartay oo ay khalad u fahmeenba ina allaha yalla weyne laa yucadibu kuma cadaabo addoommihiisa bidamci lcayni ilinteed il ilmaysay ilintaa ilahay addoommada kuma cadaabo walaa bixusni اlqalbi qalbigoo tiiraanyoodoo danqatana ilahay addoon kuma cadaabo walaakin yucadibu ilahay ku cadaaba addoommahoo kula dagaalamaa una rabin uusan jeclayn bihaada carabka nabigu carabku ishaaray aw yarxamum asagoo ugu naxariista carabka wixii ka soo bixi markaa dhawaq iyo sawaxanan loo baahnayna ama duca adoonku u ducaysaya ama allaad u bariday labada midna naxariis baad ku heli midna waad ku cadaab mudanaysa laakiin qalbi ku danqaday iyo ilin timid ilaahay subxaanah wa tacaala addoommadiisa uma haysto maxaa yeele qaacidadii asalkeed ee taqaaneen bayna u laabanaysaayoo shayga khariisada ah ee bani aadamka ku abuuran ee nagu lamaan ee bashariyadu ay keenayso in la xukumi karin ilaah addoomiisa ooma haysto takliifka waxaa lagaa reebaa ama lagu amraa shay khiyaarkaad aad ku samayn karto khiyaarkaad oga tegi karto laakiin shayga markaad aragta adugu aadan xukumi karin ilaahay ma samayn karti ku odhan maayo wاtakliifu laa yatacallaqu ila bimuktasabin baa la yidhaahdaa ila bimaqduurin calayhi takliifku waxaan daaya sameeya ha u dhowaanina wuxuu ku tacalluqa ku yimaadaa shay awooddeenna ku xidhan oon samayn karo oon ka tegi karo taasaa hadduu xun yahana la iska reebi hadduusan yahayna la isfaraa shayga laakiin awoodda basharka ka baxsan ilaahay ummadda kamana reeba mana amro hadda markaad ruux si xun u dhintay ama silic ka muuqdo ama dhibaato ka muuqato waa danqanaysaa gaal iyo muslima kuu doona ha noqdo naxdinta iyo danqashadaa qalbiga lagugu cadaabi maayo laguma haysto haa gaal silicii baad ka xanuunsatay adaaba gaala ku dhihi mayno nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam nin islaan jeclaabaa loo sheego gaala asxaabaa duushay ciidankay soo qabteen ee dadkay laayeenba waxaa ku jiray mid reerkan ay saxaabadu ay gumaadeen ay ku jahaadeen aaman ka tirsanayn oo dool ahaa haweeney uu jeclaabaa reerkan ka tirsanay reerkii u yimid asagoo meesha shukaansi iyo xudxudo u jooga ayay muhaajiriin ansaar dhasha dhigteen maxaabiistii la soo qabtay buu ku darmaday islaamaa la yidhi wixii islaami waa badbaadeen wixii islaamka diiday ku jiray madaxa la qaaday intaan la dilinbu wuxuu idhi kaadsha intaydana dilin hal codsi halla isiiyo hee haweenkaa ayagu birmagadilan layn maysaane islaam ku jirta umbaaba reerka dhan baan u dhex joogay buu ayadaan u soo marka hal mar indhaha aan ka soo qaadoon la dardaarama kadib ama idila ama idaayoor la soo kaxeeyey islaantii buu soo dul istaagay xogow jacburu u tiriyey oo malagii galay kadib buu yidhi hadda hala i dilo gabaygiiba markiiba saxaabadu qabteen xifdiyeen gabay markuu dhammaysto isaanta la dardaarmay yay dileen waana khiyaar sharci ah biijmaacilmu inay bannaan tahay iyo fide iyo dilba u bannaan kaafirka xarbiga haddii islaam lagu kari waayo hawshii baa nabiga loo sheegay waxaa nabi dagaalkii ka warrama halkaasaan tagnay xogtoo dhammaystiran baa la siiyey waxay dhahan noogu yaa badnayd nin noocaasa ayaan qabanoo qaabkaasaan u dilay markay asagu u dhacay bay haweenaydii intay soo oroday bay asagay ku galgalatay dhiiggiisii ayadna way ku dulnafbaxay oon la taabannin balaayay ahayn show aad isu jecel waa imtixaan markay soo dul istaagtay oy aragtay ninkay jecladoo rafanaya laba goor bayba neefta way ku duldhacday kow nafteedna waa ka dareertay nabiga hawshii loo sheegay wuxuu yidhi maxaad iskaga sii dayn weyda midka asaga ah midka ninkaa ah asagaba adduun ku cadaabna oo jacayl baa baabi'iye maxaad iskaga sii dayn waydeen ama kaana fiikum rajul raxiim nin danqadoo naxariis le maxaa laydinka waayay soo ilaahay idinma bannayn dishaan ama daysaan ama madax furasho ka qaataan kan cadiban maxaad iskaga sii dayn weydeen saxaabadu khalad maysan samaynin laakiin wuxuu nabigu tilmaamay sii daynta iyo dilka maalinka ayada ah ninka asaga marka la fiiriyo si uu u cadiban yahay iyo sumcadduu ka tegi laha haddii la cafiyey iyo wanaagu noo keeni laha in loo naxariista inay ahayd waxaan u jeedaa danqashada qalbiga ah ee abiica albashariya ay keenayso laguma haysto inaad fahanteen bay ila tahay macnahoodnabu ka hadlaya waad ilma ilmbaa kaa imanaysa ama ciil ha kaaga timaad ama danqasho ha kaaga timaad ama naxdayn ha kaa keento yani ma xukunta adugu laguma haysi midaaya laakiin dhawaaqa qaaqda waa la xukuma waad celin kartaa waad ka adkaan kartaa in ma celin kartid qalbi isrogay adugu ma celin kartid wa ashaara wuxuu nabigu tilmaamay ilaa lisaani carabkiisa walaakin yucadibu bi hada aw yarxam mutafaq calayh وcan usaamata bna zayd radi allahu tacaala canhuma ana rasul la sal ly slam waxaa jacaylkii la yidhaahdo waa dhib badan yahay kaftan ma ah waa hawl culus waa cudur cudur weeye dhib badan bini aadamku waa ku baaba'aa ilahay fuqaadu ka hadlee jacayl xalaala ninka u dhinta ma shahiidba mise shahiid ma ah ila mid xaaraana iyo mid xalaalo baalku ay leeyahay xilli kaleaan ka hadli doonaa maxaa ku qoslaysaan وcan أsاmة bn زayd radي الlahu tacalى canهuma أna rasul اl sl lay slam rufica ilayh nabigu waxaa loo kor yeelay bnu ibnatihi gabadhiisii wiilkeedii sababku inaga soo maray waa gabadhiisii gabadheedii umaamana gabadh lo odhan jiray umaama ayaa lo odhan jiray gabadhaasi way ka kacday xanuunka asaga ilaahay baa caafiyey ducadii iyo sabirkii baa ilaahay ku caafiyey zaynab iyo nabiga hoos dul yimid wayba waagi wayba naag weyn oo guursatay noqotay wahuwa fi lmowti iyadoo warfaalaysa oo naf baxaysa fafaadad cayna rasuulilah rasuulka indhihiisii baa shubmay nabigu waa ilmeeyey faqaala lahu sacad ba wuxuu ku yidhi maa haada ya rasuul allah nabi allow ilintan socoto maxay tahay soonamaada dhihin lama ooyi karo lama ooyi karo waxay u qaateen xataa ilinkaama imaan karto nabiguna oohinta wuxuu ka wada u diidanaahe dhawaqa iyo qaylada qaala subaan wuxuu uhi haadihi tani waa naxariis ilmadu waa naxariis jacalaha allahu rabbi uu geliyey tacaala kuray fii quluubi cibaadi addoommihiisa qalbigooda wadnahooda u dhigay wainamaa yarxamu اllahu ilah wuxuu u naxariistaa min cibaadi addoommihiisa alruxamaa inta naxariisata muttafaqun calayh idan sidaas weeye nabigu wuxuu jamciye waxaan bini aadam isu keeni karin ninna axad saalixiin oo caarif bilah la odhan jiro nin taqi ahaa yaa maalin loo sheegay wiilkiisi oo dhintay balhebel ninuu aad u jeclaa baa naf baxay markaasuu wuxuu bilaabay inuu qoslo muusoodo bayraqo uu muujiyaba inay u timid loo sheegay shay lagu farxo oo biniaadamku ku farxo oo ku bayraqo baytamo maxaa baa sheekhu geeriba waa wiil baaba kuu yaalle hawshaad samaynayso wuxuu ilaahay baa qadaroo xukumay inuu wiilkay maanta naf baxo saasuu rabbi jeclaa oo xukumay wuxuu rabbi sameeyo inaan ku farxon badboodo weeye buuri haddaan ilmeeyo waxay muujinaysaa inaan diiddanahay hmm. qadihii ilahi aan raalli ku ahay ibnuqayim baa hawshaa weydiiyey wadaadkaa sameeyey shekhuislam ibn taymiya wuxuuhi ka caarif billaahi ma aha wa inama alcaarifu billaah waa rasul lah sal ly slam alladii jamaca bayna alraxma albashariya mhm, wاlcubuudiya alxaqa lama awoodo nabigu wuxuu awoodo bani ma awoodo nabigu wuxuu kulmiyu isu keenay buu idhi inaad muujiso adoon maxaa lagu yaqaanaa bini aadam bashar maxaa lagu yaqaanaa dhib markuu dhaco oo dhibaato muuqato inay danqadaan meesha silca ka mudaysa xariirta ay ka danqadaan axadkii naxariis ban loo naxariisto shayga qalbigaada ku weyn waydiisu aad ka xanuunsato raxma albashariya keenaysa saasuu nabig wuxuu haadihi raxmatun ilmadu waxaa weeye naxariis ilmaha yarkaa ee naftu gurmayso ee feliis shanqarayo ee indhaha caddeeya ee abrunaya haddaadan bahal ahayn ooda ahayn ii sheeg dameer ama aadan ahayn shabeel iyo libaax naxariislaawaa oo xoolaha ceejiyo dhiigga ku dhajiya iyo naqaska ku xidha aadan ahayn waa danqanaysaa waa naxariis bu nab sl uu rabbigeliyo addoomihiisa wadnahooda iyo qalbigooda waa raxma albashariya maxaa kuu soo hadhay alridaa biqadar illaah wuxuu nabigu ku qanacsan yaho ku qancaya oo raalli ku ilaahay xukunkiisa idan ilaahay xukunkiisaoo lagu raalli noqdo oo loo sabro oon la dhawaaqin oon amaan la tirinin oon la barooranin waa asabru biqadaaء illahi wa qadarih ilmadu inaad kaa timaaddo waa alraxma albashariya labadaasuu nabigu isu kan calayh الsalaaة wasalaam hada huwa alcaarif biاllah laakiin haddaad tira may anugu waa is adkaynhayaa indhahaan caddaynayaa ma aha he macrifat اllahi ma aha subxaanaه wa tacaala macrifat اllahi ma aha وcan anas radi allahu tacala canhu ana rasul sl slam dakhala cala bni ibraahim nabigu wuxuu u soo galay wiilkiisi ibraahim ee maaryo dhashay wahwa yajuudu binafsihi asagoo naftiisi deeqaya naftiisa bixinaya naftu ay gurmayso bimacnaa nafbaxaal ah fajacalad waxay gudo gashay cayna rasuulilah rasuulka ilahi labadiisii indhood ee barakaysnaa tadrifaani inay shubmayaan ilmaynayo faqaal lahu cabdiraxman bn cawf sacad ba horaan ay isku soo qabteen umaama bint abilcaas haddana waxaa hadlaya cbdiraman bn cawf faqaala cbdirxman bn cawf wuxuu ku yidhi wa anta yaa rasuul onaga allow aduguna ma ooyeysaa dadka kalean moodahaya xataa ma adiga ma adaaba ilmayni muxuu khalad u qaatay bukaagii buu ka fahmay macna aan loo baahnay faqaala nabigu wuxuu idhi cid kaleba ha oyde nabi allowma adiga ooye buui faqaala rasul wuxuu hi yabna cawf ina cawfow cabdiraxmaan la odhan maayo lanna khalad buu galay ah, mararka qaarkood ina hebelow marna waa koolkoolin marna waa canaan soomaalidu waa sida marka ina hebel markuu leey mar way kugu kolkolinhayaanoo aabbaha bay jecel yihiinoo nin la yaqaan inaad taho rag rag dhalay bay ka wadaan marna magacaaday bay diidan yihiinoo in heblow bay ku leeyihiin marna waa lagu canaantaa marna waa lagu ammaan hadda canaan w abdirxan ba la canaanaya yabna cawf ina cawf waxaa le inahaa raxmatun waroohin ma ahee waa naxariis ilmadu naxariis wey yani naxariis bay ka timaada wey danqashay ka timaada waa aar iyo raad ka yimaado ka dhasha naxariis qalbigaada ku jirta uma atbacaha nabigu wuxuu raaciyey biukhra mid kalou raaciyey faqaala wuxuuna yidhi intaa bes kuma dayni ina alcayna ishu tadmacu waa ilmaysaa wاlqalbu wadnuhuna yaxzanu waa walbahaara ama tiraanyoda ama murgaa walaa naquulu ma odhan xagga carabkana ilaa maa yurdi rabbana wx ilahay rabbi raalli gelinaya mooye waataan kuu sheegay araxma albashariya waridaa alcubudiya alxaqa waridaa biqadar illaahi wa qadaa'ihi buu nabigu isuu daray walaa naquulu odhan mayo ilaa maa yurdii rabbana wax rabbigana raalli geliya mooyeeno ilaahay ogol yahay wax kala dhihi mayno xagga carabka wa inna anagu bifiraaqika tegiddaada yacni geeridaada yaa ibraahiimu ibraahiimow lamaxsun waa ka walbahaarsannaha waa ka xanuunsanaynaa ku sabraynaa rawaahu lbukhaari wrawى mslm bacdahu mslim markiibuu wariya wاlaxaadiiث fi اlbaabi kairaة fi صaxiin mashhuura axaadiia baabka ku timid in la kala qaada niyaaxada iyo nadbigoo gooni ah wixii dhawaqa iyo sawaxan iyo qaylo ah in la kala qaado iyo wixii ilin iyo ilmaduugida axaadiis fara badanoo caana ku timid صaxiixaynka baab اlkafi cama yura min almayiti min makruh wuxuu baab yahay alkaf in laga joogsado oo laga reebtoonaado laga hadho sheegsheegidda iyo ka sheekaynta camaa yuraa wixii la arko min almeyit meydka laga arko oo min makruuhin aan la jeclayn qaab la jeclayn ruuxoo luqunta intay jabtay qiblada aan u sii jeedin asagoo si xun u yaala wejigiisoo madow wax isbedel ah oo maalan ku tusaya ruuxaani inuusan wanaagsanayn calaamaadka laga fahmo ruux wanaagsan inuusan ahayn ama si xun u dhintay inaad asturto waxba aadan sheegin maxaa yeele cillado badan baa keeni kara calaamad xumaan bay noqon kartaa caafimaad darana way noqon kartaa dadka qaarkii iyagoo sulxo wanaagsan ayaa qaabkay u warfaadanaya si naqaska ugu dhagay baa wejigoodu madoobaanaya dhiiggoo dhan baa inta soo gelaya ruuxu la foordhiiyey oo u for oo bini'aadan iyo ahal roga aan la helin wejigiisoo dhan baa madoobaanaya dhiiggii baa inta iskugu imanaya markuu warfaadayey acsaabtii iyo curuuqdii tashanuju ku dhacay ay luquntu dhacday hadday naftuba ka baxdo saasuu ku tegaya ruux haddee lala joogi laha waa loo socoyn lahaa wejigiisi baa la toosin lahaa kulada la qaabeyn lahaa marka calaamaadkan tusaale xunna noqon kara xaalad caafimaadoo jirtana turjumaad u noqon kara waxba laguma dhisee wixii adugu kula xumaada inaad asturto ajirkaad ka helaysuu baab yahay an abi aslam mawla rasuulilah sal slm abi raafic ninkii laodhan jiray magaciisuna aslam ahaa oo nabi maxamed ninkuu xoreeyey ahaa addoonu xoreeyey rasuulku wuxuu yidhi anna rasul sal slm qaala wuxuu yidhi man asala mayitan mayd ruuxi dhaa man asala mayitan oo fakatama astura mayd baad dhaqday calaamad xun iyo waxaan quruxsanayn iyo hawlaad la yaabto iyo waxaad dhibsato iyo shay haddii la sheego aadamaha lala wadaago xumaan ay u arki karaan meydkana mala ay u qaadi karaan baad ku aragtay fakatama calayh waad asturtay waad qarisay addoonkaasi meydka dhaqay asturay een ka sheekaynin hafar allaahu lahu arbaciina mara afartan jeer baa ilaah u dembi dhaafaa afartan jeer baa ilaah u dembi dhaafaa riwaayo shaada ah, kabiira ku afartan dembi oo waaweyn baa loo dhaafaa riwaayada waa shaado lafdigana asax ah rawahu alxaakim baa xadiidka wariye wa qaala xadiiun saxiixun calaa shardi muslim sidaasuu yidhi xaakim xadiidku marka intanuu ku gaabsaday sheekhu laakiin dhammaystir buu oo xaakim iyo bayhaqi iyo dabaraaniba ku timid man hasla mayitan fakatama calayhi afara allahu lahu arbaciina mara waman kafana mayitan intaa waa ruuxii ruux muslima dhaqay en ka sheekaynay u ceeb asturay weeye afartan dembi baa ilaahay afartan goor baa ilah u dhaafaa baa le afar ma afartan jeer baa rabbi ku dhaafa lama sheegin halkii mar halkii jeer inta dembi rabbi kuu dhaafayo kumaakum dembi bay noqon kartaa ilaahay afartan jeer buu kuu gacan qaadahayoo dembigaada dhaafaya toban kun oo dembi baa markiba laga yaabaa in lagu cafiyo laguu dhaafo inay noqoto afartan dembi baa laga yaabaa inay malaayiin noqotaa laga yaabaa faqrada labaad ee xadiidku u watay waman kafana mayitan kasaahu allahu yowma alqiyaamati min sundusi wa istabraq iljanna ruux muslima axadkii kanfa ee kafanka lagu astuura iyo marada intuu u soo gado si oo u kafne ku xabaala ilaahay wuxuu ku arad aradbaxshaa oo dhar ooga xidhaa jannada xariirteeda midda adag iyo midda jiricsanba kasahu اllahu ywma alqiyaamati min sundusi waistabraq اljanna sundusku waa xariirta jilicsan istabraqna waa midda adag weeye xariirta noocyadeeda kala duwan baa rabbi kuu xidhaahaya caal yaroo maxamuuda ama baati jilicsana ama material garonshiida iyo kaakii baad walaalkaa ku kafantay waad ku xabaashay aan ka badnayn aakhare laakiin waxaad ku helaysaa dhar jannaad ku nin janno galay wey fahan haddii tilmaantii lagu siiyey mawsuufkii baa ka sii daran jannadaad ku geli weeye kadibna dharka jannada lagu xidhayo xariirta jannada faqrada saddexaad xadiidku uu leeyahay waman xafara limayitin qabra faaajannahu fii ujriya lahu min alajri kaajri maskanin askanahu ila ywm اlqiyaama ruuxi muslim duugee xabaalee qabri geliya oo ku astura cawradiisii dad iyo dunyo iyo dugaagba kaga astura ee qabri geliya nabigu wuxu uhi calayh isalaatu wasalaam waxaad ka helaysaa ajir sidii adoo ruux muslim intaad guri dejisay u daayey ilaa adunka rabbi ka rogayo ruux miskiinoo muslim aad guri siiso waxaad deganow ilaa qiyaama saaca adduunka laga rogayo ajarkii guriga aad ka heshay oo kale waxaad ka helaysaa ruuxa muslimka ah ee qabri ku asturteed duugteed xabaasha guri jannana lagugu bedelay xadiiku saasuu dhammaystiraa laakiin intanuu imaamka ku gaabsaday xadiikuna sida raajixa ah waa xadii xasan ah waa xadii xasan xaafid bn xajar ra'yigiisanu qaadanaynaa nawcafwan albaani isagu waa saxiix ninka la yidhaahdo xaakim xukunkiisi waa laguu sheegay alxaafid almundiri iyo haytami oo wada socda waxay leeyiin xadiidku rawaadiisu waa min rijaali saxiix bay yidhaahdeen alxaafid adahabi kitaabkiisa almuhadab fi ikhtisaar sunan kabiir wuxuu hi isnaaduhu jayid alxaafid ibn xajar takhriijka xadiid adkar wuxuu hi waa xadiid xasana kitaabkiisa alhidaaya fi takhriij cafwan addiraaya fi takhriij xadiid alhidaya wuxuu hi waa isnaadu qawiy isnaadu qawiy shawaahid dhowran xadiidku waa min xadiid abi umaamata ayuu leey min xadiii caliy midka caliy aad buu daciif ya lakin midka abi umaama ayaa xoogow roon waa xadii marka saxiixa aad u qiimo badan hal masalun baa laga soo reebayaa ninka asagaed xumaanta ku aragtay iyo aan ficnayn hadduu nin xumaanfalow ah oo ummadda dhibay mooriyaa khaa'in tuuga ummadda nafta u keenay ahlulbidac nimay ummaddu diinxumo ku taqaanay laguna ogaa hadduu yahay diinxumada ama xagga ictiqaad ha noqoto ama fisqiga camaliga ha noqdee marka ayada ah haddaad rabto inaad ummadda ooga dibto waddadiisi aad ummadda ka fiijisood ka caydhiso waad sheegi kartaa ninkii laga kari hawsha ayada ah, hebel wixii u dambeeyey markuu nafbaxaayey iyo wejigiisi wixii ka muuqday baa kaa muuqanaya in la yidhaahdo wey si hawshaa xumaantiisi iyo dariiqiisi looga cararo ummadda loogu digo laakiin asal waxaa weeye ruuxa muslimka hadduu nool yahay iyo hadduu dhintayba in la asturo loo ceebqariyaa asal ah waxaanu laga soo reebay asalka dan gooni ah oo diineed ninka laga leeyahaye wadiiqa xun iyo waddo xunow hayay ummadda looga digayo markii calaamad xun asaga lagu arko baabu salaati clى اlmayiti watashyiicihi waxuduuri dafnihi wakarahati itibaaci الnisaءi اljanaaئisa waqad sabaqa fadl الtashyiic wuxuu hi imaamku asalaatu cala اlmeyit ruuxa meydkaa in lagu tukado fadliga ku jiraya amarka ka yimid watashyiic in la sogootiyo janaasadiisa la raaco marka lagu tukada kadib waxuduuri dafnihi duugmadiisa iyo xabaashiisa in laga qaybgalo carada wax lagaga rogo ama dadka ummadda meesha tagta laga mid noqdo wa karaahati itibaaci الnisa iyo in aan la jeclayn sharcan dumarku inay raacaan aljanaa'isa meydka ay raacaan oo xabaasha aadaan waqad sabaqa waa soo hormaray fadlu tashyiici sagootinta iyo raacidda meydka la raaco horaan baynu soo marro axaadi dhowra uu sheekhu soo hormariyey وcan abi hurata radi allahu tacala qaal qaala rasul lla sl lay man shahida aljanaazata ruuxii janaaze qayb gala xataa yusallaa calayha lagu tukado intii la diyaarinaye la maydhayey baad iska sugaysay intaasaad u timidba ilaa aad ku tukato falahu ninka wuxuu leeyahay qiraatun qow iyo buur ajir ah weyn waman shahidaha janaazadu ruuxii ka qaybgala xataa tudfana ilaa la xabaalo la dugo la asturo falahu qiraaaani laba qow oo waaweyn leeyahay iila waxaa nabi allow wama lqiraaaan qiraad nabi allow muxuu yahay <coughs> qaala suman wuxuu hi milu ljabalayn laba buuroodoo kaluu la tooyahay alcadimini waaweyn laba buuroodoo laba qowoo waaweyn ajir u dhigma ayaa ruuxa muslimka lagaa siinaya salaaddiis baad ka qayb gashay duugmada iyo carabkurugdin waad ka qayb gashay laba buuroodoo aad waweyn ajraad ka helaysa waana xuquuqdu lagu leeya ruuxa muslimka ah markuu adduunka ka tagahayo xaqa ugu dambayso nugu lahaa way waa in la sogotiyo si fiican looga qaybgalo lagana faa'idaysto muttafaqun calayh anhu can abi hurayra radi allahu tacaala canh salaadii iyo duugiddii intuba hadda xadiidku wuu kanay ana rasul s slam qaal man itabaca janaaزaa muslimi ruux muslima janaazadii ruuxi raaca janaazadii laga hadlay janaaza muslim bay man itabaca janaaزata muslimin ruux muslima janaazadii ruuxi raaca iimaana alla rumayn darteed u raaca ilaahay baa ku amray ajri baad ka helaysaa waa diin waa ariiq rasuul waa wada iyo wadiiqo muslimiin baad u raacday iimaana bilah waxtisaaban ajir doonid shareecadaa amartay ma aha kale hebel janaaziya ka hadhayaan lagu dhihin waa khalad yaan lagu dhihin biniaadam waa riya sumco wey dad badan baa yidhahda hebel miyaha saa darteed waa arkaysaa iyo masaakiinta iyo intaan magaca lahayn muslimiinta iska qarsoonee khaamiliinta raaci ma janaasada raaci maayo weyn laakiin siyaasiga ama magaca leh waa lasoo xaadirinaya hadhow ka baqay in la yidhaahdo janaasada hebel laguma arag waa side odaygii maca sidee yani baashi ilaahay dartii iimaana nabigu waa qayday man itabaca janaasata muslimi iimaana billaahi waxtisaaba ajir doonid laa ha lagu maqlo ha lagu arko yaan hadhow lagu canaanin waa daaloo deeg maanto dhan caraa taagnay iyo langataa taagnayd iyo karyako waxaan ajirna ka heli maysid baddaa maxaa ku geliye wajacaabad maa yanfac waxaad samaynaysa ilaaha dartii alla rumayn diinku dhaqan alla ka cabsi ajirdoonid u samee dadka waxooda wama agga iska gee somaliya waba ku tari mayso waxay dhaheen soomaaliya dayl hadday wax tari he dabadeeda qarsan lahay dayle ma taqaanaa laxda idaha la yidhaahdaa marka waxba markaa ku mashquulin somaaliya meella ku geyn maayaan waxba tari diinna waxba kama hayaan qowmiyadna waxba kama hayaan marka adugu ilaahay dartii un wix samaynayso aad iskaga fiiri iska hubso saacado yar baba adduunka la joogaa wa kaana macahu xatى yusلى عalayha وyufرغa min dafniha fainahu yarjic min اlأjri bqiraaطayn kul qiraaطi mil أxudin nabig wuxu alayه الsalaaة وaسalaam ruuxii raaca janaaزة muslim alla rumayn darteed iyo ajirdooni u raaca wa kaana macahu ruuxa muslimkaa la jiro oo janaasadiisi aan ka hadhin xataa yusala caleyh ilaa lagu tukado wayufraa laga farxasho la dhammeeya min dafniha duugideedii xabaalideedii fainahu yarjic ninka asaga wuxuu la soo laabanaya min alajri ajirka xaggiisa iyo hawaabka biqiraatayni laba qo oo waaweynoo ajira kullu qiraatin qiraad walba wuxuu leegyahay mil uxudin qowga uxud oo kale waa buurihii madiina ku yaalla buurta u weynayd wey qowga u weyna nabigu tusaalo ina siinaya qiraadku waa ajir qiyaasan oo qorshaysan oo allihiyo rasuulku si yaqaanaan rasuulku markuu rabo marka inuu nafahansiiyey qiraadku intuu dhan yahayna wuxuu inoogu shabahay inoogu tusaaleeye qowyaha waaweyn waman sallaa calayha ninkii ku tukada janaasadii uma rajaca soo laabta qabla an tudfana intaan la xabaalin ka hor in la doogin fa inahu yarjic ninkaa wuxuu la soo laabta laftirkiisu ma yaraystee biqiraatin qow weyn oo ajira rawahu lbukhaari an mi caiyata radi allahu tacaala canha qaalat nuhiina waxaan laga reebay intaa marka waxay ahayd salaada fadliga ku jira iyo sugootiska ruuxa muslimkaa janaasadiisii iyo ka qaybgelida dugmadiisa la duugayo idan intaaba way xadiioo soo hormariyeen qaybtii u dambaysay wa karaahati itibaaci nisa اljanaa'iza ayuu xadiidkan u keensaday imaamku wuxuuna yidhi wacan umi caiyata radi allahu tacaala canha qaalat nuhiina waxaana laga reebay haddaan dumar can itibaaci اljanaa'isi janaasooyinka in la raaco oo meelaha lagu xabaalaya loo raaco walam yuczam calayna reebiddaa iyo ka reebidda nabigu naguma dhuujinin bay tidhi walam yuczam lama dhuujinin calayna biاnnahyi wاzajri bay u jeedaa reebiddan laga reebayna aad looma dhuujinin sida muxaramaadka kale loo dhuujiyey waa fahankii umu caiya radi allahu tacala canha muttafaqun calayh wmanaahu xadiika macnihiisu waxaa weeye walam yushadad manaa wuu ujeedaa yani walam yuczam calayna buu fasiraya macnaahu waxaa weye walam yushadad lama adkaynin fi nahyi reebiddan laga reebay raacidda janaa'ista kama shudida fi lmuxaramaati اlukhraa sidana loogu adkeeyey muxaramaad kale ka reebiddoodii riwaayo xadiidku uu leeyahy fi saxiixayn kunaa nuhiina can itibaaci اljanaa'is waxaanu ahayn dumarka haddaan nahay waana laga reebay inaan janaa'ista raacno riwaayaka xadiidku uu leeyahy khaarija saxiixayn nahaana rasuul اllah waana laga reebay yaa idinka reebay waa rasuulka ilaahay isla xadiidkan fii baycat الnisa inuu ku yimid bay caddayso mucaiya meel riwaayad kale nabigu markuu la galay baycat الnisa uu nabigu ka qaada dumarka suurat اlmumtaxina akhirkeeda baycada lagu sheegay ee nabigu uu kula ballamay dumarka inaysan ilaahay u shariig yeelin oysan been sheegin oysan zinaysanin oysan waxadin oo nabida iyo hafaryada iska daayaan ilaa aakhir ilaaya ayaa waxaa lagu nabigu naga reebay ti wanahaana an nakhruja fi ljanaa'is wanahaana an nakhruja fii janaazatin inaan baxno oon janaaza raacno oon ka baxan nabigu waa naga reebay axaadiidta marka iyada ka yimid intaasay ku cad yihiin xadiidkii xadiidkii caliy iyo kii anas iyo kii faatima oo macnaha ku yimidna uu xoojinaya barkoo dacfi baa ku jira badna dacfigoodu waa roon yahay wadaadana waaba saxiiyaan wayna taxsiiniyaan haween buu nabigu maal arkay janaasa daba socdo markaasuu xaggeed u socotaan meydkaanu raacaynaa wuxuu i ka qaadaysaan meydka maya hee waan iskala soconnaa meydka intaad qaadaan miyaad xabaasha budhigaysaan maya macrad ku rugaysaan maya miyaad dhaqaysaan meydka maya haddii midnaba qaban maysaane maxaa idin daba dhigay irjicna ma'zuuraatin ghayra ma'juuraat laabta idinkoon socodkiinna aad socoteen ajir iska daaye dembi ka helaya laabta xadiidka macnahaas min xadii cali buu yimaadaa min xadiid anas buu yimaadaa faatima binta muxamed radi allahu tacaala canha oo janaaso baxday oo meel tagtay iyo nabigu wuxuu yidhi xaggeed aaday waxay tihi waxaan reer hebel baan u soo tacsiyeynayey ma reerkun baad u tacsiyeysay iyo dadkii laga dhintay mise waad la baxdo waxaad gaadhay meeshii xabaalaha maya waan u soo tacsiyeeyey haddaad xabaalaha gaari lahayd naar buu nabigu ugu goodiyey faatima dacfiba xadiidkaa ku jira xadiid fara badan oo macnaha tilmaamayso kulli waxay tilmaamayaan in dumarka aan loo ogolayn janaaza inay u baxaan oo ay qubuuraha tagaan iyo xabaalaha iyo meesha meydka lagu xabaalayo ama ahalkii laga dhintay inay u tacsiyeen oo u tagaan wax dhiban ma laha laakiin inay baxaan oo guryahooda ka baxaan oo xabaalayo qubuuraha u raacaan meydka waa min albidac waa min albidac walidalika alimaam ibn bata fi kitaabihi alibana wuxuu i wa min albidaci itibaacu الnisaءi liljana'is bidcooyinka gadaal ka yimid ee saxaabo aysan aqoonin ee salaf aysan aqoonin ee dibka tuurka ah ee daawicilka waxaa ka mid a in dumarku ay janaasiinka raacaan waa min albidac wadaadduhu way bannaan tahay iyo ma bannaano waa isku khilaafeen nimanka yidhi way bannaan tahay yidhi laakiin waa karaaho wax qaba waa sunno ma jiro ogaada hadda dumar baa janaasa raaci kara axad qaba oo imaam muctabara ma jiro inay sunno tahay waa waajib wax qaba ma jiro waa sunna wax qaba ma jiro waxa la ysku hayo waa karaahi waa xaaraan weeye waa karaaho iyo waa xaaraan umbaa la isku haya nimanka yidhi waa karaaho ee xaaraan ma aha xadiis iyo aayad ay haystaan ma jirto oon ka ahayn lafdiga asaga ah walam yuczam calayna nahyiga iyo reebidda nabigu aad nooguma dhuujinin waa fahan umu caiya ay ka fahantay nabiga hadalkiisi ee xadiid marfuuca ma aha laakiin waxay nabiga ka tabisay waxaa weeye in nabigu hawsha ummadda ka reebi jiray beeca kula galay saxaabada kale xadiia warisa cali anas faatimana nahyi cad bay wariyeen calaa dacfin fiiha barkeenda la taxsiiniyo nahyiga sariixa ayaa nebi maxamed ka sugan amaa fahamka umu caiyo waa fiqi saxaabiyad waa lagu khilaafi karaa waa lagu raaci karaa waxaa kaloo marka dhiboo jira macnahay ka wata xataa aad looba fahamsano walam yuczam calayna maxay macnahay ka wado lam yucuz calayna waa un lagu ijtihaada xataa ma caddo wadaaddaha ku fasiraya ra'yiga marka odhanaya dumarku ma raaci karaan janaa'iska inay raacaanna waa xaaraan waana dembi waana bidco ayaa xoog badan min xayu daliil wadaaddaha odhanaya waa karaaho warkoodu meel xoog badan kuma dhisno laakiin waa ra'yi muctabara sida darteed dumarka muslimaadka ah ha iska daayeen janaasooyinka ay daba yaacaya daba hordaahayaan waaga hore waa la dhaqnaa baryahan dambe laakiin islii iyo nairobi iyo kenya waxaa ku badanaya dumarki oo dhooban oo daba rukusahaya oo daba socda janaa'isti waa khalad adaa layskaga ilaaliyo shay bannaan ma min xayu daliil mafaasidda ka imanaysana way ka sii daran tahay shayga haddii laysku hayo waa xaaraan oo dembi lagaaga qori iyo maya warcu muxuu ku jira in layskaga joogo labo dumarku waxay dhaqan u leeyihiin inay qalbi jilicsan yihiin oy sabar yar yihiin argagax iyo baroroshiya qaylo iyo rafaad ay meydka ku dhibahayaan ummadda ay ku dhibahayaan cawraadkoodoo muuqan kara raggii meeshu tagoo ku fidnoobi kara intaasoo dhibbaa meesha aana u tahay dumarku inay jaraaiska raacaan intaasoo mafsaday aana u tahay horaanna ajirba lagama helaynin idan waa khalad hawsha ayadaa yaan loo fudayn dumarkaa lagala hadlo guryahooda ha ku ekaadeen haweenaydii xoogo eh, sayn weyda reerkii laga dhintay ha u tagto ha booqato ha u tacsiyeyso laakiin xabaaliyaysan tagin wallahu subxaana wa tacala aclam